نعم أجر العاملين نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد waxaa inoogu dambeeyey xadiidkii in allaha laa yaqbid اlcilma intizaacan yantasichu min alcibaad qaala imaamu abu cabdillaah baabun wuxuu baabu yahay hal yujcalu ma loo yeelaya lilnisaai dumarkii yowmun maalin calaa xida keli fi lcilmi cilmiga xalqad gaara in loo sameeyo dumarka ama maalin u khaasa ayuu baabu yahay ma loo samaynaya qaala waxau ihi xadaana aadam wa aadam bnu abi iyaas qaala xadaana shucba ibn اlxajaaj qaala xadaanii ibn اlasbahani wa cabdالraxmaan bn cabdillaah ibn اlasbahani alkuufi cabdiraxmaan ibn cabdilah baa la yidhahda qaala waxa uhi samictu aba صaalixin wa dakwaan asamaan الzayaat yuxadiu isagoo ka sheekaynaya bmacna xadiid ka sheegaya can abi saciidin اlkhudri radi allahu tacala canhu qaala waxa wuri qaalat الnisaءu dumarku waxay idhaahdeen lلnabiyi salى اllah alayh wasalam halabana waxaa nagaga kaa batay calayka dushaada alrijaalu ragga baa nagaga kaa haalib noqday yani iyagaa wakhtigaagii buuxiyey fajcal lana noo yeel yowman maalin min nafsika naftaada nooga yeel yani maalin aad noo ogoshahay waxa weeya noo yeel fawacadahunna yowman nabigu maalin buu ballamiyey laqiyahunna fiihi uu maalintaa uu ballamiyey la kulmay fiihi ay fii dalika alyowm almawcuud fawacadahunna nabigu waa waaniyey wa amarahunna waa amray nabigu calayhi salaau wasalaam fakaana wa ahaa fii ma lahunna wixii nabigu uu ku yidhi ma min minkuna imra'atun haweenay idinkama mid aha tuqadimu hormarsanaysa alaaatan saddex oo min waladiha ubadkeeda ka mida ah. ila laha wuxuu u noqonaya horumarintaasi u noqonaysaa xijaaban xijaab min annaari naarta xijaab uga ah faqaalat imra'atun haweenay baa tidhi waxaa ummu sulaym sida loo badan yahay ummu anas ibni maalik ummu haanina waa layidhi dumar kalena waa lagu sheegay waxay tidhi umu sulaym waayni ay watuqadimu nayn mid laba hormarinaysana qaala nabigu waxau hi wanayn mid laba hormarsatayna iyadana xijaab buu u noqonaya xadiiku wuxuu inoo tilmaamayaa nabigu calayhi salaau wasalaam dumarka inuu maalin gaara u sameeyey danaynayo iyo iyaga laftoodu danaynayn cilmiga danaynayaan waa taasoo codsi bay soo gudbisteen cabashay soo gudbiyeen inaanay jaanis ay ku faa'iidaystaan inaanay helayn oo wakhtiga badidiis raggii ay qaateen iyagaa jamaca iyo jamacaadka oogaya iyagaa nebiga calayhi salaatu wasalaam la safraya la jihaadaya axwaasha nebiga calayhi salaatu wasalaam badankeedu wuxuu la noolaa ama la jooga ragga ayuu la joogay sidaa awgeed waana nisu mujtamac bulshadana barbay ka yihiin waxay codsadeen wati in loo sameeyo baabka calaamatulistifhaam buu ka dhigay xadiikuna macnaha uu tilmaamayo waa nabigu calayhi salaau wasalaam inuu maalin u sameeyey iyaga u gaara waana sida hadda dhacda in maraakiis loo sameeyo macaahid loo sameeyo goobo cilmiga wax ku bartaan waxa weeye in la helo laakiin wali waxaa inaga dhiman isku filnaasha inay gaadhaan taa waa in la tiigsada wey oo dumar culimo ah yaanay baahiyahooda wada daboolin laakiin isu faa'iideeya oo wax badan waxa weeye daboola in la helo oo arkaysaana de iskuulladii iyo macaahidiiba ragunbaa u dhigaya ilaa jaamacadihii laakiin in ay ka soo baxaan dumarku isku fillaasha gaadhaan oo da heer jaamacadeed kuwa dumarka wax u dhigaya waxaad wanaagsan wey lagu tashiiciye taas qaala waxa uhi imaamu lbukhaari xadaana muxamed bnu bashaar bundaar qaala waxa uhi xadaana gundar muxamed bnu jacfar qaala waxa uhi xadaana shucba can cabdiraxmaan bni اlasbahani waa ninkii haddaynu soo sheegana cabdiraxmaan bni cabdillaahi bni اlasbahani can dakwaan asamaan abi صaalix can abi saciid alkhudri radi allahu tacala canhu can nabiyi sal اllahu alayh waslam ay bihada alxadii xadiikan isaga ah ee la soo sheegay an cabdiraxmaan bni asbahani yani waa sanadkii la soo sheegay xadaana muxamed bnu bashaar qala xadaana gundar qala xadaana shucba can cabdiraxmaan bni asbahani halkaasuu ku cadfan yahi an cabdmaan bn bahani qaal waxa ui samictu waan maqlay aba xaaim baan malay aba xaaim marka bukhaariga uu kugu soo maro laba taabici baa caan ku ah oo saxaabada wax ka wariya abi xaaim can abi hurayra waa ninka la yidhaahdo salmaan alshjaci waxa isaguna in badan inugu soo noqnoqon doona abi xaaim can sahl bni sacd asaacidi isaguna waa salama bnu dinar salama bni dinar marka abi xaazim can abi hurayra wa salmaan alashaaci abi xaazim can sahlina waa salama bnu dinar ismana khilaafaan waa qaacido can abi hurayra radi allahu tacala canhu qaala waxa uri alaaatun saddex lam yabluquu aan gaadhin alxintha ay alima dembiga aan gaadhin yani xili dembiga loo qoro aan gaadhin xadiikan abi saciid la soo celiyey sanadkiisa la soo celiyey imaam albukhaari wuxuu u soo celiyey nuktooyin iyo fawaaid fawaaidda waxaa ka mida ibni lasbahani magaciisa ayaa la sheegay sanadka dambe oo waxaa lagu magacaabay cabdiraxmaan ibni lasbahani baa lagu magacaabay waa nukto ama waa faa'iid ku sugan waxaa kaloo faaiid ah aaaa lam yabluu lxina saddexdaa la sheegaya waa inaanay qaangaadhin alxin waa dembiga wa kaanuu yusiruuna cala alxini alcaiim lam yabluu lxinna waxaa looga jeedaa yani may gaadhin xili loo qoro dembiga marka shardigu waxa uu yahay ilmaha la hormarsanaya inaanu qaangaadhin baabu man samica shaya faraajaca fiihi xata yacrifa wuxuu baab u yahay man axad samica maqlay shayan shay cilmi ama masalo faraajaca ku noqday xataa yacrifahu ilaa uu ka garto masaladaas yacnii ula noqday ciddii marjica uu ahayd caaisha laynoo keenaya nabigay ula noqonaysa calayhi salaau wasalaam qaala waxa uhi xadaana saciid bnu abi maryam saciid ibn abi maryam aljumaxi albari qaala waxa uhi ahbaranaa naaficu bnu cumar aljumaxi isaguna jumaxi buu ah qaala waxa uhi xadaanii bnu abi mulayka waanu hore u soo marnay cabdilaahi bni cubaydillaah ibni abi mulayka awowgii baa loo nisbeeyey ana caaishata zawja nabiyi sal allahu alayh wasalam oo xaaskii nabiga ahayd kaanat waa ahayd laa tasmacu midaan maqal shayan masalo laa tacrifuhu aanay garanay ilaa raajacat fiihi way ku noqonaysa oo xagga nabigay ula noqonaysa xata tacrifahu ilaa shayga ay ka garato wa ana nabiya sal allahu alayh wasalam nabigu qaala waxa uu yidhi man axadkii xuusiba la xisaabo cudiba waa la cadaabaya yani qofka lala xisaabtamo cadaab buu mutaysanaya qaalat caaisha caaisha waxay tihi faqultu waxaan idhi awalaysa yaquulu allahu tacaala miyaanay ahayn ilaahay inuu yidhi fasawfa yuxaasabu waa la xisaabaya xisaaban xisaab yasiiran fudud yani waxa la sheegay xisaab fudud oo aanu ku cadaab mudanayn waxa weeye in la xisaabayo miyaanay aayaddu sidaa sheegin qaalat waxay tihi faqaala wuxuu ihi nabigu inama dalika kaasi alcardu bandhig weey walaakiin hase yeeshee man nuuqisha alxisaab ka xisaabta lala niqaasho yahlik waa halaagsamaya yacnii ka la dabagalo ee si tafatiran loola xisaabtamo waxa weeye ka noocaasi waa halaagsamaya imaam albukhaari xadiidkan wuxuu u keenay qofka ardayga ah inuu xaq u leeyahay wixii sida caaishaba radi allahu anha canha nabiga ay ula noqonaysay wuxuu kaloo xadiiku inoo tilmaamaya caaisha radi allahu tacaala canha siday ugu dadaalaysay waxyaabahay isticmaalaysa waxaa ka mid a hadday maqasho xadii ay maqasho ama masale ay maqasho waxay u bandhigaysay qur ayay u bandhigaysay taana tusaalayaashaydu waa badan yihin masaail badan oo qaar iman doonaan insha allahu tacaala ayaa markay maqasho wahila bnu cumar dahila bnu cumar iyo axaadiia lamidka ina almayita yucadabu bibukaai ahlihi calayh waxay ku bushisay walaa taziru waasiratun wisra ukhra markay maqasho waxay u bandhigaysa kitaabka alle subxaanahu wa tacaala waxayna uga jeeday macnaheedu may ahayn sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan la aqbalayn ilaa qur-aanku u waafaqo sidaa ugamay jeedin laakiin maadaama nabigu la jooga calayhi salaau wasalaam labada waxyina ay ku soo degayaan qur iyo sunnaduba waxay weydiinaysay sidii la ysu waafajin lahaa waa masle ka ishkaal gashay ayay noqonaysa marka culimmadu markay cabirayaan axaadiista in loo bandhiga qur ka mas'al ahaan ugama jeedaan ee waxaa looga jeedaa ficilkii caaisha radi allahu tacaala canha ay samaynaysay waila nabigu calayhi salaau wasalaam waxa uu leeyah alaa inii uutiitu lkitaaba wamilahu maca waxaa lay siiyey kitaabka iyo mid lamida mid la mida xagga daliishadka caaisha radi allahu tacaala ay dadaashay iyo noqoshada ay nabiga ula noqonaysay su'aalaha waata gaadhsiisay inay ka noqoto afarta saxaabi ee saxaabada ugu fatwaha badan waalbaxru awfaahum fataawa wa cumar wanajluhu wazawjat lhaadi labar afarta saxaabi ee saxaabada loogu su'aalaha badan yahay ee ugu jawaabaha badan ayay waxa weeye ka mid ahayd min culamaai asaxaaba bal saxaabadu waxay gaadhsiiyeen waxay yidhaahdeen maa ashkalat calayna mas'ala fasa'alna canha caaisha ila wajadna cindaha cilman bay yidhahdeen mas'ale hadday nugu laaqanto oo isku kaaya taagto caaishana aanu ula ishkaalka caaisha ku yimi waxay tahay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay qofka xisaabta lala niqaasho ee siday tahay wax loo weydiiyo ka noocaasi inuu halaagsamayo dabadeedna aayaddaasay soo daliishatay fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira wayanqalibu ilaa ahlihi masruura in loo oo la farax gelinaya la tilmaamay wuxuu nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam xisaabta dhabta ah iyo in wax la isweydiiyo oo qofka loo bandhiga camalkiis labadaasi inay kala duwan tahay ardiguna xadiikeedu waa inoo iman doonaa insha allahu taala xadiiu cabdulahi bni cumar baa soo socda oo waxa weeye nabigu odhanaya calayhi salaau wasalaam yudni illaahu alcabd almumina ywma alqiyaama fayadacu calayhi kanafahu wayasturu adoonku alle subxaanahu wa tacaala soo dhowaynaya maalinta qiyaame fayqulu lahu hal camilta kada yma kada wkada fayqulu nacam hal camilta kada yma kada wkada fayqulu nacam acmaashiisibaa loo taxaya maalinta noocaasa camalka ma samays ha unbuu odhanaya xata ida danna anahu halak markuu u maleeya inuu halaagsamay ayuu alla ku odhanayaa ana satartuha calayka fi dunya waakfiruha laka lyowm adduunyadii waan ku asturay maantana waa kuu dambi dhaafaya kaasi waa cardi wey yacnii si dhibirsan ayaa alla subxaanahu wa tacaala qofkii acmaashiisii iyo dunuubtiisii loogu bandhigaya laakiin xisaab rasmiya ah haddii lala xisaabtamo taasi macnaheedu waa halaag wey baabun wuxuu baab u yahay liyubaliqa ha gaadhsiiyo alcilma cilmiga alshaahidu kii joogay alghaa'iba ka maqan ha gaadhsiiyo qaalahu waxaa yidhi ibnu cabaas can nabiyi sal allahu alayh wasalam isagoo nabiga ka warinaya qaala abu cabdillaah xadaanaa cabdulaahi bnu yuusuf attinisi qaala waxa uhi xadaanii allay wa allay bnu sacad imaamkii jaliilka ah qaala waxa uhi xadaanii saciid ibni abi saciid kaysaan almaqburi abi saciid waa kunyadiisa kaysaanna waa magaciisa wey almaqburi ama almaqbari can abi shurayx alkhuzaaci oo ah khuwaylid ibni camr alkhuzaaci oo saxaabiya annahu qaala waxa uu ku yidhi licamr bni saciid alshtaq ninka loo yaqaana almawi camr bni saciid alshtaq alumawi wlxaal huwa camar uu yahay yabcau mid diraya albucuua ciidamada ila makata maka si loogu duulo cabdilaahi bn zubayr markii uu diiday yaziid bnu mucaawiya inuu baycadiisa galo oo mucaawiya isagoo nool u dardaarmay u baycada ka diiday waayo wax cusub bay ahayd inuu ninku ilmaha uu dhalay waxa weeye iyadoo uu nool yahay uu baycada u sii qaado si markuu dhinto aan cidina aanay uga bixin qadiyadaas ayaa waxaa diiday cabdilaahi bn zubayr baa diiday oodna dagaal baa lagu soo qaaday camr bnu saciid alashtak baa ka mida ah, raggii ciidamada soo direeyey wuxuuna ahaa sida xaafidku uu leeyahay lam yakun min asaxaaba wala min ataabiciina biixsaan axaabi horta ma ahayn taabiciintii saxaabada raacay wanaaggana kama mid ahayn waa hadalka xaafidka wey waxaa uhi iidan lii waxaa odhanaya abi shurayx ii fasax ayuha alamiiru amiir yahow uxadika aan kuu sheega waa jawaabu almri wey uxadika aan kuu sheega qowlan hadal qaama bihi nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu isla taagay alhada barito oo min ywm اlfatxi maalintii fatxi maka maalintii ku xigtay alhada min ywm اlfatx yani maalintii fatxu maka maalintii ka dambaysay maalintii ka dambaysa yani maalintii labaad samicathu waa maqlay hadalkaas udunaaya labadayda dhagood baa maqlay wa wacaahu waa weelayey qalbi qalbigayguna waa weelayey wa absaratu way aragtay caynaaya labadayda indhood xiina takallama bihi markuu nabigu hadalkaa ku hadlayay xamid allaha waa maquulu qowlkii wey hadalkii lagu hadlay xamid allaha ilaahay buu mahadiyey wa anaa calayhi waa ammaanay uma qaala waxaa uu yidhi nabigu calayhi salaau wasalaam ina makata maka xaramaha allah ilaahay baa xaaraantinimeeyey walam yuxarimha annaas dadkuna may xaaraantinimayn falaa yaxilu xalaal uma ah limri'in axad yuminu billahi ilaahay rumaynaya iyo walyowm alaakhiri maalinta dambe an yasfika biha inuu ku daadiyo maka daman dhiig inuu ku daadiyo walaa yacdida biha iyo inuu gooyo shajaratan geed geed inuu gooyo fain axadun ay fain tarakhasa axadun qof hadduu u bannaysto tarakhasa uu bannaysto liqitaali rasuuli illaahi sal allahu calayhi ay liajli qitaali rasuuli illaahi sal allahu calayhi wasalam dagaalka nabigu uu ku dagaalamay awgeed uu u bannaysto maka inuu ku dagaalamo faquluu waxaad tidhaahdaan in allaha alle qad adina waa u fasaxay lirasuulihi rasuulkiisa walam yadan lakum idinka idinma fasixin wainamaa adina li in kalaa maahe waa ii fasaxay fiiha maka dhexdeeda saacatan saacad oo min nahaarin maalinta ka ah. sida imaam axmed musnadkiisa uu ku cadaynayo waxaa lagu cadeeya inay tahay min uluuci اlfajr ila salaat اlcasr laga soo bilaabo salaada subax ilaa salaada casr laga gaadhayo intaasaa saacad lagu sheegay saacadna waxaa loo yaqaana waa mudat min azaman waa muddo ama waa xili waa xili ama saacadeenna ha noqoto ama ha ka badato uma caadat waa noqotay xurmatuhaa xaaraantinimayntaydu alyowma maanta ka xurmatiha xaaraantinimayntaydii oo kaley noqotay bilmsi shalay la xaaraantinimeeyey shalay oo ah qabla fatxi maka waliyubaliq ha gaadhsiiyo ashaahidu ka jooga alghaa'iba ka maqan ha gaadhsiiyo faqiila liabi shurayx waxaa lagu yidhi maa qaala camrun camr ibnu saciid alshdaq muxuu kuugu jawaabay qaala wuxuu igu jawaabay ana aclamu minka anaa kaaga cilmi badan yaa abaa shurayx abaa shurayxow yacni masaladan maka in lagu dagaalamayo iyo inaan lagu dagaalamay anaa kaaga xogogaalsan laa tuciidu caasiyan yani xaramka maka laa tuciidu ma magan geliso caasiyan mid dembiilaah ma magan geliso walaa faaran bidamin mid dhiig la baxsanayana ma magangeliyo wala faaran bikarba tuuga mid la baxsanayana ma magangeliyo karba waa wixii lasoo xaday wey xadiiku maxalu shaahidkiisu waxa uu yahay kitaablcilmi baynu ku sugannahay saxaabiga loo yaqaano abi shurayx alkhusaaci ayaa ninkaa loo yaqaana camr bnu saciid alshdaq oo u arkay isagoo maka dagaal ku qaadaya cabdulaahi bnu zubayr markuu ka talinayay ayuu doonay xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu sheego walibana waxyaabaha ku kalifaya waxaa ka mida nabigu calayhi salaatu inuu xadiidka ha la ka joogee maqlaya ha gaadhsiiye ka maqan ha gaadhsiiyo eh, taana wuxuu u maray wadooyin wanaagsan buu u maray eh, madaxtinimadiisuu ku sheegay usluub fiican buu kula hadlay waxau hi ayuha alamiir amiir buu ku sheegay xilkiisii kama xayuubin ta labaad xadiika intaanu u sheegin fasax buu weydiista ta saddexaad xadiika inuu iska hubo ila waxa laga yaaba intaad xadii sheegtay layidhahdo ma hubtid ya ama wax la huba mah lagugu si aan hadalba uga soo noqon xadiika inuu dhagihiisa ku maqlay indhihiisa uu ku arkay markuu nabigu ku hadlayay uu xifdiyey taana waa u jazmiyey ujeeddadiisuna waxay tahay xadiika in laga aqbalo xadiidka in laga aqbalo waayo dee xadiiska si kasta haddaad u hubto markaad qofka u sheegto waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaahdo iska soo hubi iska soo hubi mar waxaa igu dhacday nin waxa weeye kuwan miidiyaha aadka u faafiya ee beenta aadka u faafiya caanka ah waxba magacaabi maayo darsi baanu dhigaynaa miidiyaha ku caanbaxay inuu dadka ka been abuurto ayaa wuxuu ka sameeyey aabbu wuxuu ka sameeyey anoo madiina joogo warweyn buu ka sameeyey yani inuu waxa weye reer muqdisho kale hadal ka sheegay dabeedna hadalkiibaa suuragal ila noqon waayey waxaan la soo hadlay intaanan iyagaba la xidhiidhin aabbaan la soo hadlay wuxuu hadalkaasi waa been anoo hadalkii hubaa ayaan la xidhiidha ninkii websaytka iska laha waxaan ku idhi shiikha aad beynta ka sheegtay baa i dhalay warka aad sheegaysaana wax jira maa waana la xidhiida oo waan soo weydiiyey wuxuu i waanu hubnaaye iska hubi bu waanu hubnaaye annagu waanu haynaaye iska hubi markii halkaa gaadhe baan arkay inuu bareeay waa kasii socday yani waxaynu uga jeednaa saxaabigani maadaamuu amiir yahay dagaalna uu wado xaalad culusna uu ku jiro wuxuu doonay xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu adkeeyo si uu u maqlo xadiika iyo masaaishiisana insha allahu tacaala baabkeeda inoogu iman doonta kitaab lxaj xurmada maka iyo axkaamteedu halkaasaynu insha allahu taala ku faahfaahinayna qaala waxa uhi xadaana cabdulahi bnu cabdilwahaab alxajami ayaa loo nisbeeya abu muxamed cabdulahi bn cabdilwahaab alxajami qaala waxa uhi xadaana xamaad waa xamaad ibni zayd ibni dirham can ayuba asakhtiyaani can muxamed wa muxamed ibni siriin can ibni abi bakrata oo ah cabdiraxmaan ibni abi bakra can abi bakrata nufayc bni اlxaari dukira الnabiyu sal اllahu alayh wasalam nabiga ayaa la sheegay sidaa waa loo dabdiyey ama dakara nabiya sal اllahu alayh wasalam nabiga ayuu sheegay ma saxa musaman saxa majhuulan yani wixii ficil majhuula aqbalaa musamana waa aqbalaya dakara nabiya sal allahu alayh wasalam buu sheegay qaala oo yidhi ama ukira nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigaa la sheegay qaala yidhi faina dima'akum dhigagiin iyo wa amwaalakum xoolihiin qaala muxamed waa ibnu siriin waxa uu yidhi wa axsibu waxaan u malaynaya qaala inuu yidhi wa acraadakum yani taasuu ka shakiyey cirdigiinna ama sharaftiinnu calaykum dushiinna xaraamun waxay idinka tahay xaaraan bay idinka tahay yani waxaa looga jeedaa dima amwaalakum ay amwaala bacdikum waayo daahirka sidiisa ku qaadan mayno amwaalakum xoolihiinu xaaraan baydinka yihi loogama jeedo amwaala bacdikum xaraamun cala albacdi alaakhar baa looga jeedaa yani badh idinka midi xoolihiisu kuwa kale xaaraan buu ka yahay ka xurmati yowmikum maalinkani sida uu xaaraanta u yahay haada kana fi shahrikum haada sida bishani ay xaaraanta idinka tahay waa bilihii xurmada lahaa alaa liyubaliq ha gaadhsiiyo ashaahidu ka jooga ee minkum idinkaydii ka midi alghaa'iba ka maqan ha wa tabliiqu lcilm wa kaana muxamadun muxamed u ah waa ibnu siriin yaquulu mid sadaqa rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam alla run buu sheegay kaana dalika kaasi waa ahaaday yani la helay waa la helo way dhacday alaa hal ballaqtu nabigu waxau i ma gaadhsiiyey maratayni laba jeer yani wakaana muxamadu yaquulu waa jumla ictiraadiya wey liyuballig shaahidu minkum lghaa'ib alaa hal ballaqtu maratayn xadiiku waa sidaas laakiin jumladaasaa lasoo dhexgeliyey oo uga jeedo ibnu siriin waa taabici way dhacday oo bimacnaa saxaabadii xadiikii ay goobjooga ahaayeen annaga waa na soo gaadhsiiyeen annaga waana soo gaadhsiiyeen sadaqa rasuul lahi sal allahu alayh kaana ali ay wujida dalika tabliiqa waa la helay oo way dhacday xadiikanina waynu soo marnay waxaa halkan loo keenay liyuballiq shaahidu minkum alghaa'ib ka jooga cilmiga ha ka maqan ha gaadhsiiyo ruba mubalaqin awca min saamic waa ku soo maran xadiikan baabun wuxuu baab aw baabu imi man mid dembigiibuu baab u yahay kadaba ku been abuurtay cala nabiyi sal allahu alayhi wasalam nabiga ku been abuurtay qaala waxau hi bukhaari xadaana caliy bnu ljacd aljawhari albadaadi horaynuusoo mar qaala waxa uhi ahbarana shucba ibn اlxajaaj qaala waxa uhi ahbaranii mansuur ibn اlmuctamir alkuufi qaala waxa uhi samictu ribciya bni xiraash alcabsi alkuufi yaquulu isagoo leh wuxuu ahaa nin eh, aad u cibaado badan buu ah wuxuuna ballan ku galay inaanuu qoslin maalintuu ballantaa qaaday waxa weeye waxay tilmaameen markuu dhimanayay ayuunbuu qoslay ama markuu dhintay dabadeed khaatimo wanaagsan ayuu alle subxaanahu wa tacaala ugu khatimay nin waxa weeye mutanasikoo cibaado badan buu ah rabciy ibni xiraash yaquulu isagoo le samictu waan maqlay caliyan wa caliy bni abi aalib radia allahu tacaala canhu yaquulu isagoo leh qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu waxau hi laa takdibuu calaya ha igu been abuuranina oo been ha iga sheegina fainahu maxaa yeelay man kadaba calaya kaygu been abuurta falyalij annaara naarta ha galo ama yalij innaar naarta ayuu galayaa waa mrun yuraadu bihi lkhabar inshaaun yuraadu bihi lkhabar insha baa sheegay amar baa sheegay naarta ha laakiin waxaa looga jeedaa yalij uu gelaya min baab lkhabar baa looga jeedaa yalij naar man kadaba calaya yalij naar naarta ayuu gelaya waa xukm nabigu calayhi salaau wasalaam uu ku xukumayo imaam albukhaari baabkan wuxuu noogu keenaya axaadii badan oo ka digaysa nabiga calayhi salaau wasalaam in lagu been abuurto nebiga in lagu been abuurto ama xadiid beena in laga sheego waxa weeye waxay ka mid tahay dunuubta waaweyn bay ka mid tahay abu isagu waxaabuu gaadhsiiya haddii uu baana uga sheega calayhi salaatu wasalaam inuu ku gaaloobayo wajazama shaykhu abu muxamadi bikufrihi biwadcihi in yaqsidi abu muxamed aljuwayni waxa uu jasmiyey inuu diinta islaamka kaga baxayo hadduu u bareero xadii beena inuu nabiga ka sheego laakiin culimmadu taa waa ku radiyeen wa awaluhum ibnuhu imaam lxaramayn abulmacaali waxau hi hadihi hafwatun cadiima waa zallo ama waa khalad weyn oo aabba ka dhacay buuri in la gaalaysiiyo sida loo badan yahay sawaabka ah waa inaanu ku gaaloobayn culimmada qaar waxay idhaahdeen haddii nabiga calayhi salaau wasalaam xadii beena uu ka sheego kana wax la xaaraantinimeeyey oo xukumkiisa la caddeeyey uu ku xalaalaynayo ama shay xalaashiisu ay caddayd uu ku xaaraantinimaynayo sidaana uu aamino taasi waa taxliilu alxaraam wa taxriim alxalaal ayay gudagelaysa yani xaaraantii maqaca ahayd qof xalaashaday marka dhinaca iyagoo ka eegaya waa ku gaaloobayaa bay yidhahdeen laakiin taasi wuxuu ugu gaaloobay ma aha nabiga inuu ku been abuurtay ee wuxuu ku gaaloobay xaaraan cad inuu xalaashaday buu ku gaaloobaya laakiin masaladaynu ka hadlayna waa xadii beena nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ka sheego waa dembi weyn waxa weeye lagu gaaloobi maayo haddii la yidhaahdo baantu sideedaba waxay ahayd dembi weyn bay ahayd waxaan leenahay dunuubta waaweyni way sii kala waawenyihin waxaa ugu weyn nabiga calayhi salaau wasalaam xadii beena in laga sheego markaynu leenahay been in laga sheegana waxa weeye sida riwaayaadka soo socda ama axaadiista soo socota aynoo caddaynayaan ka waciidka mutaysanaya waa ki u badheedhay man kadaba calaya mutacamidan baa inoo soo socota laakiin marka laga hadlayo xadiiku inuu been yahay beenta maxaa la yidhahdaa xagga luqada waa alihbaaru bikhilaafi lwaaqic camdan kaana aw khaaan yani waxaan jirin haddaad cid ka sheegto adoo ku khaldamay maalan qofkaasi ma wuxuu odhanaya waa run hadalkaasi mise waa been waa been buu odhanaya laakiin adaa odhanaya umaan badheelin ama waa ku khaldamay ama waxbaan ismoodsiiyey marka labaduba waa been ka goodiga lagu mutaysanaya waa ka loo bareeday wey ama ka lagu khaldamay wayna dhacdaa xadiidka lagu khaldamay waxaa jira axaadiid culimmadu ay jasminayaan oo ay goynayaan nebigu inaanu odhan calayhi salaau wasalaam yacni marka xaqiiqatan loo sheega lo odhanaya waa been xataa bukhaarigay ku suganta cidina kuma dhacda inay tiraahdo bukhaariga waxa ku sugan xadiid beena musnadka axmed oo waxa weeye kutubta xadiista ugu waaweyn baa kutub laga alifay alqowl اlmusadad alqowl اlaxmed fi اdabi can musnad اlimaami axmed culimmadu madaxay isgeliyeenoo kutub iska alifeen laleeyahay abaaan xadii oo mawduucoo beena baa ku jira sida xaafid alciraaqiga leeyihiin oo ardaygiisa ibna xajar uu ka daba qaadanayo oo uu leeyahay kuma sugna uu ka difaacayo marka taas ibnu taymiya raximah اllahu xadii beena oo loo bareeray oo ninka soo warinaya uu yahay beenaale wadaaco kaaaba ka noocaasi kuma sugna laakiin haddii looga jeedo xadii lagu gafay oo aan sax ahayn oo nabigu aanu odhan calayhi salaau wasalaam laakiin ninka soo warinaya aanu beenaale ahayn ka noocaasa waxa wey isagu waa jiraa laakiin kaas ma yidhaahdaan mawduuc ma yidhaahdaan mawduuc waxaweeye ma yidhaahdaan iyagoo kala soocaya labada xaalo kala soocaya yani waxay noo soo socotaa wa ama annaaru fa yunshiu allahu laha khalqan marka jannada naarta laga hadlayo buuxsami waayaan waxa weeye jannada ilaahay dad buu u loogu nicmeeyo oo waxaaba dadka loo abuurayaa inay nicmaystaan waa fadli iyo raxmad naartana axaadiista saxiixa mutafaqa waxay sheegaysaa waxa weeye yadacu calayha rabu lcizati qadama ilaahay baa waxa weeye cagtiisa inta uu saaro waxa weeye cidhiidhi gelinaya fayanzawi bacduha ila bacd fatamtali riwaayaadka qaar baa inoo iman doona tilmaamaya wa ama annaar fayunshiu allahu laha khalqan naarta ilaahay dad abuuraya lagu buuxiyo lagu buuxiyo laakiin taasi wax sugan maaha ruwaadda qaar baa ku wahmiyey khalad ka dhacay wey marka waa min baabi shuduud waa khalad weeye laakiin lo odhan maayo waa mawduuc ama waa been lo odhan maayo iyadoo xaqiiqadu ay tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam inaanu odhan taana haloo waxa wey halagu tanabaho nabiga calayhi salaatu wasalaam in lagu been abuurtaa xaal labama bannaana dadka qaar baa waxay yidhaahdeen suufiyada iyo waxa wey karaamiyada nimanka la yidhaahdo iyo dadka daneeya dadka inay wacdiyaan diinta jeclaysiiyaan baa waxay yidhaahdeen yani axaadiis dadka lagu jeclaysiinaya diinta iyo cibaadada in loo sameeyo waxa wey ma fi mushkila kalwaadiciina fi fadaa'il suwar faman rawaaha fi kitaabihi qadar ninkii nuuxuljaamic nuux ibn abi maryam ninkii loo yaqaanay ee layidhi jamaca kula shayin ila sidqa wax kastoo wanaagsan waa laga helay waxaa runka ahay suurad walba wuxuu u dejiya xadii beena oo dadka ku jeclaysiinayo waxaa laydhi maxaad u samaysaa xadiidka beenta ah wuxuu hi dadkiioo qur ka sii jeestay baan arkay waxaan doonayaa qur-aanka inay soo jeestaan kuwaas waxay odhanayaan man kadaba calaya baa layidhi man kadaba lii nabigu ma diidin calayhi salaau nakdibu lahu laa alayhi bay idhahdeen nabiga xadiiskiisa iyo diintiisaanu been u sheegaynaa si aanu u socodsiino been u dana laakiin been lagu abuuranayo yada waxa weeye ma sheegayno laakiin qowlkaasi waa baail wey qolo kalena waxay idhaahdeen man kadaba calaya mutacamidan waxaa looga jeedaa liyudila bihi nnaas si dadka u lumiyo waxayna soo daliishanayaan riwaayaat man kadaba calaya mutacamida liyudila bihi nnaas laakiin riwaayaadka laftooda beena iyaga laftooda ayaan sugnaynoo beena haddii lagaba soo qaado inay sugan tahay macnaheedu wuxuu ka dhigaya min baabi taakiidunbuu ka dhigan yahi yani laamtuna waa laam lcaaqiba man kadaba calaya mutacamidan ka been iga sheegee u bareeraya liyudila bihi nnaas yani beentaa uu iga sheegay caaqibadeedu dadku baadiyeynaya maaha tacliil ma aha faman alm miman iftara cala allahi kadiban liyudila annaas hadduu alle ku been abuurto ma dadku hanuuninaya ma hanuuninayo mar walba waa liyudila annaas wey ayb qaala waxa uhi xadaana abulwaliid aayaalisi waa hishaam bnu cabdilmalik qaala waxa uhi xadaana shucba ibn اlxajaaj can jaamic ibni shadaad almuxaaribi alkuufi waa min bani muxaarib can caamir bni cabdillaah ibni zubayr ibni اlcawaam can abiih cabdilaahi bni zubayr oo saxaabiya qaala waxa uhi cabdilaahi waana walu mawluudin lilmuhaajiriina bilmadiina muhaajiriintii madiina u soo hijrooday waa ilmihii ugu horeeyey ee u dhashay qultu waxaan ku ihi lizubayr wa abihi azubayr bn اlcawaam inii anigu laa asmacuka ma maqlo tuxadiu can rasuuli اllaahi sal اllahu alayh wasalam rasuulka alla adoo xadiid ka sheegaya kama yuxadiu fulanu wa fulaan sida hebel iyo hebel ay waxaweeye u sheegaan yacni iyaga waxaan ka maqla iyagoo axaadii badan sheegaya adiga kaama maqlo qaala waxau hi amaa inii aniga miya lam ufaariqhu nabiga kamaan faaruuqin yani waan laazimi oo xiliyada ay la joogeen aniguba waan la joogay walaakin hase yeeshee samictuhu waxaan maqlay isagoo leh man axadkii kadaba igu been abuurta dushayda falyatabawa an yatabawau kaasi waa diyaarsanaya maqcadahu booskiisa min annaar naarta uu ka gelayo xadiikanina axaadiistii horuu la mid yahay ninka igu been booskii naarta uu ka geli lahaa buu diyaarsanaya yacni samaynta uu beenta samaynayo camalkaa uu samaynayo wuxuu diyaarsanaya booskii waxa weeye uu naarta ka geli lahaa qaala waxa uhi xadaana abu macmar wa cabdillaah bni macmar alminqari almuqcad almuqcad horo inoo soo mara qaala waxa uhi xadaana cabdulwaari wa ibni saciid alcambari albasri an cabdilcaiiz waa ibni suhayb qaala waxa uhi anas inahu la ymnacunii waxaa ii diidaya ninka la yidhaahda abu macmar iyo cabdulwaari iyo cabdilcaiiz iyo anas afartuba waa min ahli اlbasra wey waa musalsal bilbasriyiin horena waa inoo soo maray qaala anas waxa uhi inahu la ymnacunii waxaa ii diidaya an uxadiakum inaan idin sheega xadiian xadii yani jinsiga waxaa looga jeedaa xadiika xadiikaasoo kaiiran badan ana nabiya sal اllahu alayh wasalam nabigu qaala inuu yidhi baa ii diidaysa man axadkii tacamada u badheedha calaya dushayda kadiban been falyatabawa ha maqcadahu booskiisa min annaar naarta uu ka gelayo halkana wuxuu inoogu tilmaamaya imaam lbukhaari ee saxaabadu markay maqleen nabiga calayhi salaau wasalaam in lagu been abuurtaa weyninka ay leedahay taasi waxay ku kaliftay inay digtoonaadaan inay iska ilaaliyaan xadiika nabiga calayhi salaau wasalaam ay ka sheegayaan inaanay wax walba la degdegin hubsiiyo badan inay sameeyaan ayuu inoo tilmaamaya xadiikan inoo tilmaamaya waxaana taasii adkaynaya xadiiu lmuhiirati bni shucba oo saxiix muslimka ku yimi oo nabigu leeyah calayhi salaau wasalaam man xadaa canii bixadiiin yuraa anahu kadib fahuwa axad lkaadibayn qofka xadii iga sheega u malaynaya xadiikaasi inuu been yahay kaasi labada beenaale mid kamida weeye yani xadiika hadaad ka dhigto jaantaa rogan oo wax allaale waxaad maqashaba aad nabiga ka sheegta calayhi salaatu wasalaam wixii loo nisbeeyey baad hore ula boodo taasi marka dambe waxay ku gaadhsiinaysaa inaad beentii ku dhacdo waana ta uu yani xadii badan inaan sheega waxaan ka baqaya inaan ku dhaco inaan ka sheega nabiga alayhi salaau wasalaam waxaan xadii ahayn halkaana waxaynu ka fahmaynaa masaladii aynu soo tilmaannay oo beenta inay soo gudagelayso inay soo gudagelayso xitaa tii gafka ahayd ee qofku aanu u qastiyin laakiin waxa lagu ciqaabaya ma aha inuu been sheegay ma aha waxaa lagu ciqaabayaa sababtii keenta inuu beenta ku dhaco ila marna beentiibuu u bareer hal xadii hadduu sheega ciqaabbu ku mutaysanaya marna waxa weeye axaadiistii baanu iska hubinayno badinaya waxaa lagu ciqaabayaa hubsiinaan la'aantaasaa lagu ciqaabaya marka dembigiisu been uu bareeray maaha ee waa axaadiista uu ku degdegay ee uu faafinayo waa tan hadda dhacda waatsaabka iyo messenjarka iyo waxa la midka ah axaadiistaa isaga soconaysa oo aan hogaan lahayn oo aan dabar lahayn oo meelay ka soo baxday iyo meelay ku socoto iyo cid soo waraysa iyo cid saxiixisa la ogey qofkuu odhanayo sii faafi amar la ysku siinayo qofkuna boqolaal kale uu ku wareejinayo waxaweeye waxay halis u tahay waxa weeye masaaishan aynu ka hadlayno in axaadiista layska hubiyo aad laysaga hubiyo aan lagu degdegin khaasatan axaadii badan oo dadka agtooda shaacika ah oo socota walibana baabulfadaailka iyo wixii la mida ku saabsan in badanoo ka mid waxa weeye waa xadiid hadday ugu sahlanaato daciifa haddaanay been ahayn bal waxaaba dhacdayba hadda yani culimmadii hore kutub bay ka alifeen axaadiista beenta ah ibn ljawzi kitaab almawduucaat jawzaqi kitaab alabaatiil alcilal almutanaahiya alfawaa'id almajmuuca fi alaxaadiid almawduuca allaali almasnuuca fi axaadiii mawduuca kutub badan baa laga alif axaadiista beenta ah tanziih sharicati marfuuca can alaxaadiii shanicati mawduuca kutub badan baa laga alifay lagu cadaynayo axaadiista beenta ah laakiin axaadiistaasi waa kuwa meel loogu hagaagay kuwii dadku intay dhammeeyeen ba axaadiis xitaa kutubta aan laga helin ba hadda la sheegaa qaala nabiyu sal allahu alayh wasalam kii buu soo baxay xadiiskaas ya xataa laga heli maayo kutubtii hore laga heli maayo marka taasna aad ha looga digtoonaado oo ha layska hubiyo xadiiaadan hubin haddaad sheegto waxay ka soo baxa ka mas-uula qaala waxa uhi xadaana makiyu bnu ibrahim albalkhi qaala waxa uhi xadaana yaziid bnu abi cubayd mawla salma bn اlakwac can salma bn اlakwac alأslami wa أwal xadiiثi min ulaثiyaat اlbukhaari imaam اlbukhaari asaaniiddii aynu soo marayna ilaa laga soo bilaabo xadiikii inama alacmaalu bالniyaat inta badan rubaaciyaat bay ahaayeen afar bay ahaayeen shanna waa gaadhaya in badanoo ka mida laakiin waxaa jira axaadiis bukhaari iyo nabiga calayhi salaau wasalaam saddex qof ay udhaxayso waa dhowr iyo labaatan xadii xadiikii koowaad baynu hadda gelayna ee ragga soo wariyana makiy bnu ibraahim baa ka mid ah makiy bnu ibraahim can yaziid bni abi cubayd can saaabi jaliil ayuu ahaa qaala waxa uu ihi khayru rajaalatina salama waa kii xadiidka muslim ku yimi qolyaha lugaynaya ee aan fardaha fuushanayn waxa ugu wanaagsan ninka salama la wakhayru fursaanina qataada fursaantana abi qataada ayaa waxa weeye ugu wanaagsan nin aad u fadli badan buu wuxuuna caan ku ahaa waxa weeye dheeraynta iyo socodka iyo orodka ayuu caan ku ahaa ilaa laga sheegay fardaha inuu gaari jiray waxaa soo socda nin basaasoo nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam oo qaalin yar oo aad u dheereeya fuushan ayaa intuu u yimi saxaabadii dhegaysta markii dambena waa ka kacay fanfatan dabeedna nabigu wuxuu hi la soo qabto yani basaas buu ahaa dabeedna waa laga dabayaacay ninka soo qabtay wuxuu ahaa salamatu bnu lakwac isagoo qaalinkii sidaa u caydhinaya ayuu intuu xagga hore kaga yimi buu hogaankii u qabtay dabeedna waa fadhiisiiyey waxay ka sheegeen waraabuhu markuu neefka la baxsada ama yeygu cagihiisa inuu kaga soo reebo nin aad u dheereeya buu ahaa diintana waxa wey waa u adeegay qolyihii waxay noo soo socotaa geela nabiga dhaca calayhi salaatu wasalaam inuu isagu waxa weeye cagihiisa ku gaadhay oo waxa weeye wax badan oo xoolihii ka mida waxa weeye eh, uu ka soo reebay sida inoo iman doonto insha allahu tacaala qaala waxa uhi samictu nabiya sal allahu alayh wasalam yaquul man axadkii yaqul iga yidhaahda calaya dushayda maa lam aqul waxaanan odhan falyatabawa ha diyaarsada maqcadahu booskiisa min anaar naarta uu ka gelayo man yaqul waa inuu qofku iga yidhaahdo macnaha laga hadlayaana waa macnayaasha aynu soo sheegnay laakiin waxaa daliishada culimmadii diidanaa ariwaaya bilmacna yacni qofku xadiikii nabiga uu ka maqla calayhi salaau wasalaam ama lafdigii nabiga oo erayadii nabiga alayhi salaau wasalaam aad ka leexato laakiin macnihii aad gudbinayso ma banaan mise ma banaana culimada diida waxyaaba ay daliishanayaan kanaa ka mida waafaq laakiin alfaadii nabigu uu ku qawlay kumaad qawlin man yaqul laakiin waxa weeye waxaa looga jeedaa man yaqul lafdan wamacna yacni waxaanuu nabigu odhan calayhi salaau wasalaam lafdi iyo macna ahaanba ayaa waxawe looga jeedaa marka haddii alfaadii ay wax isbedelaan laakiin macnihii nabiga aad sheegtay calayhi salaau wasalaam kumaad been abuuran waxaadna sheegtay wixii nabigu sheega calayhi salaau wasalaam qaala waxa uhi bukhaari xadaana muusa waa muusa bnu ismaaciil atabudaki qaala waxa uhi xadaana abu cawaana waynugu soo noqnoqdo alwadaax bni cabdillahi lyashkuri can abi xasiin waa cumaan bni asadi cumaan bni caasim alsadi alkuufi bukhaariya muslim cimraan ibni xusayn xusayn iyo xasiin bukhaariya muslim ba haddii laysu geeyo ninkanoo keliya ayaa xasiin la yidhaahda inta kale xusayn baa la yidhaahda abaa xasiin alasadiyi kabiri uma rusayq bnu xakiimin sagiiri waxay idhaahdeen abaa xasiin alsadi waa ninkan waa la weynaysiiyaa abaa xasiin baa la yidhaahdaa sida badan ama inta kaleba bukhaari iyo muslim xusayn baa la ama magac ha noqdo ama kunya ha noqdo abu xusayn iyo xusayn can abi xaasiin dee qadiyadanna wax sahlan maa waa cilmi dhan kutub badan baa laga alif waa nin magacii waxa weeye loogu walqalay xaq uma lihid waa in la dabdiyo magacyada nujayrami waxa uu yidhaahdaa wla lashyaai bidabdi alsma lnahu laa yadkhulha alqiyaas wla qablaha wla bacdaha shayun yadulu calayha yani waxa ugu mudan ee la xarakeeye lagu dadaala waa magacyada sababtu waa maxay hadalka kale waxa laga yaabaa haddaad ka shakido siyaaq hadalka tiixiis ka ka horeeya ee ka dambeeya inaad ku fahamto kelmadda nooca looga jeedo ama qiyaas aad isticmaasho oo aad waxhaleeshiiso laakiin nin magacii waa sidii loo malay waa sidii loogu walqalay marka in la dabdiya waa muhim can abi صaalix asamaan dakwaan can abi hurayra radi allahu tacala canhu can nabiy sal اllah alayh wasalam qaala waxau tasamw isku magacaaba bismi magacay muxamada walaa taktanu ha isku kuniyaynina bikuniyati kuniyadayda abilqaasima waman ra'aanii kii arka fi lmanaami riyada faqad ra'aanii waa i arkay yani xaqiiqadii igu arkay sidii aan ahaa faina shayaana maxaa yeelay shayaanku laa yatamaalu fii suuratii laa yatamaalu iskuma soo shabaho fii suuratii muuqaalkayga iskuma soo shabaho faina ayaana laa yatakawanunii faina shayaana laa yatakhayalu bi waa alfaad inoo soo socota waxa weeye kitaabu lfadaailka waman axadkii kadaba calaya igu been abuurta mutacamidan xaaluu yahay mid u badheeray falyatabawa waa diyaarsanaya maqcadahu booskiisa min annaar naarta uu ka gelayo masalada loo keenay meesha waa man kadaba calaya mutacamidan oo hore aynu usoo sheegnay waxaa kaloo laga qaadanaya man kadaba calayhi fi lmanaam fakaanahu kadaba calayhi fi lyaqada ayaa la mida yani haddii laga soo qaaday nabiga calayhi salaau wasalaam riya haddii lagu arko in xaqiiqo loo arkay riyadaa hadduu nabiga been ka sheega calayhi salaau wasalaam oo bimacnaa isagoo aan arkin uu idhaahdo nabigaan arkay inuu waxaweeye soo gudagelayo xadiika waxaa kaloo lagu tilmaamay magaca nabiga calayhi salaau wasalaam inay bannaan tahay laakiin kunyadiisa abilqasim laysku kunyayaa inaanay bannaanayn masaladaasna culimmadu aad bay isugu khilaafeen faahfaahintaydu kitaabuladab bay noogu imanaysaa culimmada qaar xadiiskan ay qaateenoo waxay leeyihin magaciisu waa bannaan yahay muxamada laakiin kunyadiisu ma bannaana mulaqan xaal kastaba kunyadiisa in laysku magacaaba ma bannaana yacnii abulqaasim oo keliya inaad la baxdo magacaaguna uu yahay ismaaciil ma bannaana in abulqaasim aad kuniyo ka dhigato muxamedna aad ka dhigato labada xaalaba lama ogolo yani kuniyada ayaa la diidan ama magaca ka waafaq nabiga amaha ka waafaqi qolo saasay waana sida aahirka xadiikani uu yahay eh, culimmada qaar waxay yidhaahdeen eh, waxaa la diidan kuniyada iyo magacoo wada socda yani qofku muxamed inuu la baxo abilqaasimna kuniyo uu ka dhigtaa la diiday laakiin haddii la kala sooco wax dhiba maleh hadduu magac leeyahay laakiin abulqaasim uu kunyo ka dhigto dhib maleh haddii waxa weeye abulqaasim uu iska daayo maxamed uu la booxo kunyo kale uu samaystana wax dhiba malaha culimmada qaar waxay yidhaahdeen mutlaqan bay u bannaan ee waxaa la diiday xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu noolaa laakiin hadda way bannaan tahay waayo nabiga sida inoo iman doonta insha allahu tacaala nabigu isagoo suuqa maraya ayaa waxaa uu maqlay abulqaasim iyadoo nin loo yeedhay samica rajulan yunaadi ya abalqaasim faltafata sal allahu alayh wasalam nabigu xaggiisuu soo eeg wuxuu mooday nabigu isaga in lala hadlayo waayo isagaa abilqaasima dabeedna ninkii wuxuu ku ihi lam acnika adiga kuumaan jeedin nabigu ku yihi alayhi salaau wasalaam yani abulqaasim kalaan u jeedin dabeedna nabigu halkaas waxa uu ihi laa taktanuu bikunyati kunyadayda ha isku magacaabina laakiin markii nabigu dhinta calayhi salaau wasalaam xaalada noocaasi meesha way ka baxday waana sida loo badan yahay inay bannaan tahay lakiin halkeeda inoogu imanaysa baabun wuxuu baab yahay kitaabat lcilm baabu kitaabat lcilmi cilmiga in la qoro ayuu u yahay baab yahay qaala waxa uu yidhi xadaana muxamed bnu salaam albikandi qaala waxa u yidhi ahbarana ibn اljaraax ibni maliix alru'aasi alkuufi an sufyaan waa sufyaan athawri waayo wakiic waa kuufi ibnu cuyayna maaha waa sufyaan athawri walow wakiic labadaba uu ka wariyo laakiin inta badan saxiixaynka wakiic can sufyaan waa sufyaan athawri can muarif bni ariif alxarii can shacbi camr bni sharaaxiil ashacbi can abi juxayfa waa axaabi waa wahb ibni cabdilaahi suwaai qaala waxa ui abi juxayfa qultu waxaan ku idhi lcaliyin hal cindakum agtiinna ma ahaaday kitaabun kitaab agtiinna ma ahaaday qaala waxa uhi cali la maya ilaa kitaabullaahi kitaabka all mooyaane yani laakin kitaab ullah kitaabka alle waanu haynaa aw ama fahmun fahm mooyaane uciyahu la siiyey rajulu muslim nin muslima la siiyey oo bimacnaa kitaabka alle uu ka fahmayo waxay culimmadu u yaqaanaan sharcun muawal ila kitaab ullah waa harcun munazl waa harcigii lasoo dejiyey wey aw fahmun uciyahu rajulna waa sharcun muawal waa harci culimadu ay diinta ka fahmeen istimbaadaadka iyo fahamka iyo fiqiga culimadu ay la soo baxayaan aw ama ma fi hadihi aiif waxa aiifadan ku sugan qaal waxa i ultu waxaan ku ui famaa hadihi aiif aiifadan maxay tahay ama maxaa ku sugan qaal waxa i alcalu waxaa ku sugan makta addiya waxaana caqli loogu bixiyey alcaqlu waa dabarka weeyi waxa weeye diyadu ama maktu waxaa asala inay geel tahay geelana waa la dabraa halkaasaa laga keena wafakaaku lasiir ama wafikaaku lasiir faada in la fadxiyo in la hoos dhiga labadaba waa bannaan tahay iyo dadkii waxa weeye maxaabiista ahaa in la soo furto ama dadkii la qafaashay in waxa weeye la furto adoommada la xoreeyo walaa yuqtalu inaan la dilin muslimun muslim bikaafirin gaal inaan loo dilin yacni muslimku hadduu gaal dilo inaan muslimkii qisaas laga oogayn iyadana waa ku qoran tahay eh, xadiikani wuxuu inoo tilmaamaya waana inoo soo noqon doonaa eh, caliy bnu abi aalib baa la weydiiyey haddaad ahlulbeyt tihiin wax gaara ama ballan khaasa ama cilmi la idinku gaar yeelay ma haysaan dabeedna waxa ii maya waxaan kitaabka alle subxaanahu watacaala ka ahayn iyo fahan qofka la siiyay oo kitaabka alle uu ka fahmayo markaynu sharciga ka hadlayno waxa weeye in badan oo ka midi culimmadu waxay yidhaahdeen waa muawal sharci waa kii soo degay waa soo degay kaa soo degay baa laga yaabaa culimmadii iyo saxaabadii iyo taabiciintii qaar wax ka waxna waa laysku waafaqay macnihiisa in lagu kala duwanaado hilibgeel weysada ma abinaya mise abin maayo culimmadaa tii sooma adi laysu daliishanaya waxbaa laysu daliishanaya kaasoo kale waxaa ladhahda ijtihaadaadka culimmada sharci baa la yidhahda laakiin waa sharcun muawal qaybta saddexaadna sharcun mubadel baa la yidhahda fahamkaasi wuxuu ka yahay diinta ayuu kamid mid yahay diinta ayuu ka yahay walidaalika culimmadu hadday iswaafaqaan xujuu noqonaya ee saxiifada ama buuggaas ama warqadda waxa ku qornaa caliy bnu abi aalib uu haystay masaa'il ay ka mid tahay saddexdan la sheegay wadimat lmuslimiina waaxida yasca biha adnaahum almuminuuna tatakafau dimaa'uhum dhowr mas'ale ayaa ku sugnaa halkana waxaa laga daliishanayaa xadiidka nabiga calayhi salaau wasalaam in la diiwaangeliyaa inay bannaan tahay muqadimadana waataynu ka soo hadalnay inay culimmadu markii dambe ay isku waafaqeen xadiidka nabiga calayhi salaau wasalaam in la diiwaangeliyo hada wallah aclam sal allah wslm cala nabiyina muxamed waaalihi wasaxbi